alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi saciidin alxudri radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal lay wasalam qaal laa tabiicuu ha iibinina adahaba dahabka ha iibinina bidahabi dahaba ku iibinina ilaa milan bimilin mid isle eg xaalu yahay mooye ilaa milan bimilin mid isle eg xaal u yahay mooye ayib imogool xaal buu yaalla walaa tushifu ha siyaabinina bacdaha dahabka qaarkii calaa bacdin qaarka kale korkiisa ha ka siyaabinina walaa tabiicuu ha iibinina alwariqa fidada bilwariqi fidada ha ku iibinina ila milan bimilin kuwo isle eg xaal ay yihiin mooye walaa tushifu ha siyaadinina bacdaha fidada qaarkeed calaa bacdin qaarka kale haka siyaadinina calaa bacdin qaarka kale korkiisa ha ka siyaadinina oo ha kala badinina walaa tabiicu ha iibinina minhaa khudbada xaal uu ka mid yahay haa'iban mid maqan binaajizin mid joogaha ku yibinina naajisku bimacnaa xaadirka waay waa did lhaa'ib muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiistan caawa darsigeenu u badan yahay waxay gudagelayaan asnaafta ay ribadu gasho ribada abwaabtii ribadan kusoo jirnay waa kii xalay noo soo sheegay sheekhu waciidka adagay kusoo arooray ribada muxaramaadka qacigaa ah bay ka mid tahay cilada loo xarimayna waxaa ishaartay fii suurat albaqara iyo alla ku ishaaray tabaaraka watacaala oo inay macnaheedu tahay inay dulmi tahay dulmi iyo xoolihii dadku xaq darro lagu xumeeyo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara maxay ahayd aayaddii laa tadlimuuna walaa tulamuun laa tadlimuuna walaa tulamuun falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tulamuun yani ribadii horba ka hor intayna aayaadku soo degin horay loo galay ayaa waxaa la yidhi raahsa baad leedihi wixii siyaado ana ee dadka saaranayseenna ma jiro maxaa lagu cileeyey idinkana laydin dulmin maayo raasamaalka laydinka dulmin maayo idinkuna dadka dulmin maysaanoo siyaado saaran maysaan marka cilatul manci oo ribada shareecadu ay u xarimtay waa lima fiiha min adulmi wa akli amwaali innaasi bilbail saasma asnaabta marka iyo yani ribadu meel walba ma gasho yani waxay gashaa badeeco khaas waxyaalo khaasay gashaa meelo gooniya gashaa waa ribada nooceeda loo yaqaano riba beec aan soo sheegnay ile ribada xalan soo sheegnay inay midna tahay riba qardi oo deyntay ku timaada shayga laisdeyminaya wuxuu dooni baa noqon midna waxay ku timaadaa beecay ku timaadaa oo waxay u kala baxdaa riba ribal fadli iyo riba nasiia taasi waxyaalaha la kala gadanayo bay ku timaadaa waxyaalaha la kala gadanayo dhan marka ma gasho ee waxyaalaha la kala gato qaar ka mida iyo silacda qaarkood unbay gashaa qaarkiiba marka inoo gudagala xabiisbay ka hadleen meesha waxaa laynoogu sheegay dahabka markii laysku gadayo isagoo isla eg mooye inaan si kale laysugu geli karin fidadana markii laysku gadayo iyadoo isla eg mooye inaan si kale laysugu geli karin inaan la kala siyaadin karin oo dahab qaarkiis qaarka kale ka badan yahay inaan la isdhaafin karin kadalika fidada ayib waxaa kale uu inoo sheegay marka la isku gadayo dahabka iyo fidada mid joogo oo markaa la hayo iyo mid aan goobta joogin oo ka maqan ha isku gadina meeshaasi waxa weeye dahabka isaga marka la isku gadayo ama dahabka midka caydhiinka ha ahaado ama dahab inta la darbiyey lacag laga dhigay ha noqdo ama midka xullida ah oo dumarku ku labistaan ha noqdo noocu doona ha u yaallo dahab waa dahab dahabka isaga marka laysku gadayo oo labada dhinacba ay dahab isdhaafsanayaan laba sharti buu leeyahay labada shartina xadiiskaa sheegay shardiga koobaadi waxa weeye waa inay isla eg yihiin labada dahabee laysku gadanayo mila bimilin laa tushifu bacdaha cala bacdin hadday kala bataan oo iyagoo kala badan laysku gado maxaa imaanaya ribal fadli baa imaanaysa way kala siyaasan yihiin iyagoo isku nooca isku jinsi ah ribal fadli baa markaa imaanaysa waa xaaraam labada dahab ama isku ciyaar ha ahaadeen isku nooc ha ahaadeen ama dahab qiimo badan iyo dahab muxuu ahay aan qiimo lahayn ha noqdeen qalqaad male dahabna la dhistay oo soo celisa ha noqdo midna mid cusub ha noqdo mid sideed iyo toban ha noqdo mid labaatan ha noqdo mid ha ka badnaado dahab waa dahab saas macanaa dahab waa dahab laysma dhaafin karo oo layskuma gadi karo inay isla eg yihiin miisaankoodu wax yar haddii giraamyo isdheeraadaan layskuna gadayo waa ribo markaas ribadaas waxaa la yidhahdaa riba alfadli hargu waa shardigaas shardiga labaadi waxa weeye xadiiska akhirkiisa lainoogu sheegayo laa tabiicu minha haa'iban binaajizin markii laysku gadayo dahabkiiyo fidada waxaan dhihi lahaa dahabka laftiisa laysku gadayo shardiga labaadi waa in meeshaa lagu kala guddoomo haan wa haan hoo oo isii waa inaan dadka ho isugu harin adiguna garaamyadaadii la wareeg anigana garaamyadaydii ugu wareeji hadday wax yar isku yeeshaan oo meeshii yani waxa weye dayn ay noqoto riba markaa la gala ribadaasina waxaa la yidhahdaa riba nasiia waa nooca labaad wa nasiiadu waxa weeyaan labadii laysku bedelayay baa mid meesha ka maqanya midna wuu joogaa ama ma ahe qayb ka mida maqan haba yaraata qaybta maqan saas riba nasiia markaa noqonaysa markii dahabka laysku gadayo marka labadaa sharti buu leeyahy waana inuu isla egyahay waana in meesha lagu kala qaato wakadalika fidada marka laisku gadayo oo fiddo fiddo lagu iibinayo silfarka waxa la yidhahdo waa marka laisku iibinayo ayaduna waa la mid labadaa sharto bay leedahay waana inay isla eg tahay waana in meesha lagu kala qaato oon dadka waxba isugu hadhin hadday kala badan tahay waa riba alfadli haddii haba isla ekaato hadday rabtay laakiin labadii bedel mid ka mida uu dayn noqdo ama qaybi meesha ka maqan tahayna oon la kala qaadanina waa riban nasiia markaa labada shari ayb marka laa tabiicu minha haa'iban binaajizinna sharti bay sheegtay oo haaan wa haaan in meesha lagu kala qaataa xadiiska qeybtiisa horeba shardiga kale sheegtay waa markii dahabka laysku gadayo ama fidada laf ahaanteeda laysku gadayo fidada laftooda noocyadeeda kala gediso dhan baa soo gelay ama lacag ha ahaato ama mid caydiina ha noqoto oo weli muxuu ahaaye la hagaagsanin ama midda lagu labista ha noqoto ama weelal ha ka samaysnaato fida waa fiddo fida meelay ku timaado waa isku nooc dahabna waa isku nooc axkaamtu kulli magaca wixii lahoo dhan bay ku dureeraysa saas maana noocu dooni ha u yahay ayb tani marka dahabka iyo fidadu waxay ahaayeen lacagihii waagaa la isticmaali jiray fuqahada iyo culimadu waxay isku khilaafsan yihiin axkaamtan ma waxay khaas ku tahay dahabka iyo fidada mise waxaa la haleeshiinayaa wax kale nimanka daahiriyada la yidhahdo qiyaaska ogolayn waxay yidhaahdeen dahab iyo fido waxaan ka ahayn xukunkaa ma qaadanayaan oo lacago kale ah laakiin jamaahiirtu waxay qabaan waa say fuqahadu u badan yihiin salafkan wakhalafale wixii lacag noqdo oo dhan dahabkii fidaday la xugmiye ilan iyagaa waagaa la ah sooma iyagaa waagaa aan lagaha waxay yidhaahdeen ciladu waa waa athamaniya lacagnimada waay waxaa loo leeyahay ayagoo kala badanayaan la isku gaday hadday isku mid yihiin isku nooc yihiinna muxuu ahay meeshaha lagu kala qaato iyagoo kala badanayaan la isku gaday waxaa loo leeyahay waa lacagnimada saas daraaddeed wax alla wixii lacag noqdo oo dhan oo lacagnimo loo isticmaalo dahab iyo fida xoyinkiisao kale qaadanaya saas waa kuway culimmadu u badan yihiino badankood ay qabaan waana madhabka macmuulkaoo hadda lagu dhaqmo way lianna dahabku saan horeba usoo sheegnay wuxuu ahaa lacagtii ruum ay samayn jirtay oo waddamada carabta markaa laga isticmaali jiray dinaar buu ahaa dinaarku waa dahab muxuu ahaa fidaduna dirhamku ahaayo dirhamkana waxaa samayn jirtay dowladdii furs labadooda wadamada carabta laga isticmaali jira carabtuna lacag mabay samayn jirin waa kan soo sheegnay lacag muslimiintu ay leeyihiin waxaa ugu horreysay oo dowladda islaamku ay samayso qarnigii koobaad aakhirkiisa cabdilmalik bin marwaan baa sameeyey lacag oo leh naqshadii muslimiinta muslimiintu soo saareen intii ka horreysay xilligii nabiga sal l saxaabada intoodii badnaa xilligoodii waxaa la isticmaali jiray labadaa lacagood oo midna furs baa samayn jirtay midna waxaa samayn jirtay ruum baa samayn jirtay labada lacmood midna fud baa laga sameeyey midna waxaa laga sameeyey dahab baa laga sameeyey maadaama ay lacagaha la isticmaalo ahaayeen halkaasay culimmadu ka qaateen hadday lacagnimadii dahabkiiyo fidadu ka baxaan oy booskii lacagnimada waxyaabo kale soo galaan ama macaadin kale ama waxyaalo kale xukunkii dahabkiiyo fidaday qaadanaya waana tan dhacdayo lacagtii dahabkiiyo fidadu markiiba way isbadashay lacag fuluus la yidhahdaa soo baxday fuluus oo waxyaalo kale macaadin kale wax kale ka samaysan fuluustii midbay shaqaynaysa haddana wixii o dhan inta la bedelaya waxaa soo baxay waxa la yidhaahdo lacagtan waraqiga ah ee dowladuhu sameeyaan intooda badan waa awraaq oo dowladdu ay naqshadaysay calaamadeeda ku samaysay iyadoo ay hagaajisay laakiin qiimo daatiya male leh dahabku qiimo daatiya fidaduna qiimo daatiya macdan qaaliy ah laakiin waraaqdan dowladdu samaysay iyadu lacagta ay ka dhigtay haddii ada dowladdaasi dunto ama meesha ka saarto waraaqay layska toray noqosooma dowladaha awoodda u yeelay oo ilaa waa iska awraaq awraaqdan naqdiga la yidhahdee hadda lacagtaa markaas xukunkii dahabkiiyo fidada ma qaadanayaan mise qaadan maayaan mucaasiriinta iyo majaamicda fiqiga iyo fataawida jamaaciga taqriiban waxaa la qabaa in ay lacagtii hal dowladii soo saartayba waa jinsi maala shilinka kenya oo kale waa jinsi asaga marka laysku iibinayo sidii dahab laysku iibinayo axkaamtiisu qaadanaya ama fido laysku gadayo axkaamteedu qaadanaya oo maxaa loo baahan yahay waana inay isla eg tahay marka laysku sarifayo waana in meesha lagu kala qaato shilinkiina shilinkiiaad ku sarifaysaa waana in meesha lagu kala qaato lacagtaas laysku sarifayna waa inay isla eg tahay haddaad kala badisaan waa ribal fadli haddii labada dhinac mid ka mida wax ka dhiman yahayna oo yidhaahdo dib baan kaaga keenina waa riban nasiia somaat dahabkiioo kale noqonaya ama fidadiio laysku sarifay noqonaya ayib hadday kala duwan yihiin oo laba dowladood lacagaha soo kala saareenna waxay la qaadanayaan xukumka ah dahab iyo fido laysku gadayo kale oo marka laysku gaday waa u tegi doonaa markaas xadiiskeedu waa inoo soo socdaa laakiin tani waxa weyaan marka dahabkii laysku gadayo ama fidadii laysku gadayo laf ahaanteedu ama lacag hal dowladii soo saarta iyadoo laysku gadayo laysku sarifayo axkaamteedu waana inay isla eg tahay waana in meesha lagu kala qaato laa tushifu bacdaha cala bacdin walaa tabiicuu haa'iban binaajizin labadaa sharti baa u yahay milan bimilin iyo laa tabiicuu haa'iban binaajizin saas ayb waxaa la noqonaya haddaynu nidhaahno lacagaha hadda la isticmaalaayo xugunkii dahabka iyo fidaday leeyihin ayaga laf ahaantoodii dahabkii oo hadda badeecan noqday markii suuqa lagaga gadanayo waxay la mid yihiin dahab laysku gabayo kale sidii maalan waxaan dhihi lahaa dahab iyo fida laysku gadayo kale xukunkooday qaadanaysaa xadiis soo socda baynu ku tilmaami doonaa ayb marka lacagaheennani hadda axkaamtoodu saasay qaadanayaano axkaamtii dahabkii fidaday qaadanayaan waa sida macmuulkii hadda lagu camalfala wy man ayb an cibaadat bni saamitin qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi adahabu dahabkii bidahabi ay yubaacu halkaa ku jirta bidahabi dahab baa lagu gadi wlfidatu fidadiina bilfidati fid baa lagu iibin wlburu qamandidiina bilburi qamandidii baa lagu iibay alburu alxintada waa qamandida wshaciiru heediina bishaciiri heedaa lagu iibin waa nooc yani waxa yar yaraho qabandida ka yaryar oo iyadana muxuu ahay la cuno wtamru timirtii bitamri timirtii baa lagu iibin wlmilxu milixdiina bilmilxi milixdii baa lagu iibin mislan bimislin xaalay isla egyihiin sawaan bisawaain kuwa simanna ay yihiin haddii halla tiriye ay noqoto hadday noqoto halla miisaamo dhinac walba waa inay iskala egyihiin yadan biyadin gacan iyo gacan xaal ay yihiin gacan iyo gacan maxaa laga wadaa bimacnaa haaan wa haaan waa hoo oo isii ah, gacantana lagaaga dhiibi adigana gacanta kalaa ka dhiibi yadan biyadin gacanku kala qaadasho xaalay faida ikhtalafat markay faidaa goortii ikhtalafat ay iskhilaafto oy kala gedisnaato haadihi alasnaafu noocyadani hadday kala duwan yihiin oo noocyo kala duwan iyagoo marka aad isku gadaysaan fa biicuu iibiya markaa oo gada kayfa shi'tum si alla saad doontaan idaa kaana haddii uu yahay yadan biyadin mid gacanta lagu kala qaadanayo ayb asnaafta axaadiista ku soo aroortay ee ribowiga la yidhaahdo waa intan waa meeqa waa lix sinfi soma dahab iyo fiddo iyo burka shaciirta timirta iyo milixda lixdaadaasaa nafsan xadiista ugu soo aroortay dahabka iyo fidadu waxaan soo sheegnay lacag bay ahaayeen inta kalena cuntay ahaayeen inta kalena cunto la cunay ahaayeen cuntahaan baa loo isticmaalaya ayib dahabka markii laysku gadayo waxaa shardiga inuu isla eg yahay meeshana lagu kala qaato soo ma fidada laf ahaanteeda marka laysku gadayana waxaa shardiga inay isla eg tahay meeshana lagu kala qaato wa kadalika markii bur iyo bur laysdhaafsanayo oo masalan e, qamandi qamandi lagu gaday ayadana waana inay isla eg tahay isku miisaan tahay haddana meesha lagu kala qaato wakadalika shaciir markii shaciir lagu gadayo oo shaciirta laf ahaanteedii lagu kala iibinayso maxaa laysugu iibinayaa shaciirta ama burka waa kala dawe burku waa noocyo shaciirtu waa noocyo noocyihii kala gedisanaa baa laysku gadaya saas man timirtu waa lamid iyadana ah, timir markii timir lagu gadayo noocay doona ha noqoto nooc baa fiican nooc baa dhexdhexaad ah nooc baa macnaha liita timirta noocyaheeda kala gedisan markii laysku gadayo waana inay isla eg tahay waana in meesha lagu kala qaatoilixdaa lamid iyada markii laf ahaanteeda gaday intaa markii laynoo sheego la yidhi sawaan bisawa milan bimilin sawaan bisawa yadan biyadin intaa markii laynoo sheegay ba haddana waxaa laynoo sheegay haddii iskhilaafaan oo waxaad isdhaafsanaysaani kala duwan yahay markaasi si alla saad rabtaan isu dhaafsadoo u kala iibsada yani ha kala badnaadeen ha kala yaraadeen kayfa shitum halkaasay u noqonaysa waxay u noqonaysaa milan bimilin sawaan bisawa markaasi meesha waa ka baxaysaa kayfa shitum kala badiya saa doontaan laakiin weli maxaa yaala shardigii ahaa ida kaana yadan biyadin waa in meesha lagu kala qaato shardigaasi weli waa baaqi laakiin shardigii isla ekaanta ahaa ayaa meesha ka baxay adiga laba guruub u kala qaad laba laba majmuuco baa loo kala qaadaa dahabka iyo fidadu waa majmuuco halkan dhig waa koox isku gurub waay inta kaleetana waa isku gurub dahabka iyo fidada waa kaan hadda soo sheegnayo marka dahabka laf ahaantiisa laysku gadayana laba shardi baa lagaa maarmaana marka fidada iyada lafteeda laysku gadayana laba shardi baa lagaa maarmaana waxaa timid marka markii dahabkii iyo fidadii laf ahaantoodii dahab iyo fido laysdhaafinayo oo adiguna fidad wataa ana dahab baan wataa labadii lacagoodee kale gadisnaa baan isku gadaynaa faida ikhtalafat haadihi alasnaafu weeyo way iskhilaafsan yihin sooma dahbiy dahab maaha fidiy fid maha way iskhilaafsan yihin midna waa fida midna waa dahab sooma see la yeeli waay marka markaasi waxa weeyaan fabiicuu kayfa shi'tum ha kala badnaadeen laakiin ida kaana yadan biyadin kala qaata halkaa maxaan ka fahnay marka waxaan ka fahmnay dahab iyo fidho markii lasku laisku gadayo hal sharkudaa lagaa maarmaan ah shardigaasi muxuu yahay intaan la kala tegin waa in labadii badeeca la kala qaato haddii la kala dhaqaaqo riban nasii'a la gelaya labada nooc marka laysku galayo marka riban nasii'a unbaa gashay riban fadli maba gashaba oo kala badnaanta way kala badnaan karayaan sooma taa waxaa la mid a ah, oo halkaa iyadana la mid a ah, marka laysku gabayo lacagaha kala gedisan ee dowladuhu kala sameeyeen dahab iyo fido iyadoo laysku gabayay ka dhiganta waasay noqonaysaa dolar iyo matala shilin baad isku sarifaysaa dolar iyo riyaal baad isku sarifaysaa dolar iyo matala waxaad isku sarifaysaa maalan yuuraad isku sarifaysaa lacagahaasi way kala duwan yihin waxay ka dhigan tahay adoo isku gadaya dahab iyo fido adoo isku gadayo kaleeto maxaa kuu bannaan markaa waxaa kuu bannaan fabiicuu kayfa shitum ha kala badnaato oo shilinkuna toddoba boqol iyo mxu toddoba kun iyo lix boqol ha gaar dolarkuna boqol dolar ha ahaado kayfa shitum soo sooma kala badnaa kala badnaanta ha kala badnaadeen laakiin maxaa weli yaalla idaa kaana yadan biyadin waa inaad adiguna shilinkii dhiibto isaguna dolarkii kugu dhiiba intaydaan kala dhaqaaqin haddaad kala dhaqaaqdaan riba nasiyaad ku dhacdeen maxaa meesha laga cafiyey marka shardigii ahaa isla ekaanta isla ekaanta wuxuu u yaallaa markii ama dahab laysku gadayo ama fidada laf ahaantada laysku gadayo ama lacag hal dowladii soo saartay laysku sarifayo marka waa laba shardi oo ah inay isla eg yihiin waana in la kala qaato hadday kala duwanaadaanna isla ekaantii shardi ma aha laakiin waxaa shardi ah in la kala qaato intaan la kala dhaqaa ma la fahmo kuwaas marka intaan lacaga isku dheh waxaa halkaas soo gelaya oo iyadana la mid ah lacagaha hadda la isticmaalo iyo dahabka lagu labisto ama cayriinka ah marka laysku gadayo dadka dahabka ka ganacsada ee dahabka keensada soo lacag lagagama gato maadaama lacag lagaga gato lacag lagaga iibsado lacagta iyo dahabka laysku gadayo waxay qaadanaysaa xukunkii fido iyo dahab laysku gadayo o kale maxaa shariga maxaanka shari ahayn marka yadan biyadin sooma yadan biyadin meeshaa in lagu kala qaato wa maxaa la cafinayaa in isleekaadaa sharti maha laakiin waa in ruuxana lacagtii dhiibo dahabkiina ruuxii iibinaya uu dhiibo meeshaa lagu kala qaato waxaa aada hadda loogu mucaamaloodaa oo khalad ah in lacagta qaar la sii bixiyo qaarka kaleo la yidhaahdo soo yaryaree dahabkule oo kuusii oolahaya dumarkao ganacsada aad bay ugu badan badanya sooma haada huwa caynu riba riba lafteedii waa maxaa yeelay yadan biyadin baan jirin kaash wax ku kala gata haddii kale soomaa ruuxanna dahabkiisii buu leeyahay suuqu u yaallaa adiguna markaad lacag soo hesho waxaad soo hesho waxay kuu geyso ku gado laakiin inaad tidhahda ha iisii yaalla lacagta waa soo dhammaystiraya waa ribo nafteedii wa yadan biyadin baa ka maa waa khalad meeshaas marka halkaasuu dahabku ka soo gelaya oo lacag ahaan isagii lacagaha marka laysku gadayo sidaasay noqonayaan laba jinsiyoo kala duwan oo isku jinsi isku guruub ah laakiin kala duwanoo dahab iyo fido oo kale iyagoo laysku gadayo axkaamteeday markaa qaadanaysa man qoladaasi marka waa guruubo dahabka iyo fidadu waa guruub afartan kalena waa guruub afartan kale waa buru waa cuntooyin waxay isku khilaafsan yihiin culimmadu ma afartan unbay gashaa ribadu mise wax kaleeto oo la haleeshiin baa jirto oo looga qiyaas qaadanayo daahiriyadu waxay leeyihiin afartaas waxaan ahayn riba maba gashaba haddaad beriis isku iibinaysaan mag axkaamtani uma taallay dheh haddaad galley isku gadaysaan idinka idin taalla wahaakada waxaan intan ahayn waa ka baxsantahay xugum maba qaadanaysa asnaaf ribo wey fuqahada kalaa khilaafsanoo madaahibta waxay isku waafaqsan yihiin inay asnaaftan ama qaydaha waxaan ahayn lagala mid dhigayo la haleeshiinayo ribaduna geli karto markaasay isku khilaafsan cillada iyo miisaanka muxuu noqonaya halkaasu ku kala tagay isma waafaqin marka qole waxay yidhahdeen waa imaam waa inay isku jinsi yihiin wax la cunana yihiin cunto yihiin wax alla wixii cuntana ah isku jinsina ah riba gasha maalig meel kanu ku dhuftay imaam axmed wuxuu yidhi wixii la miisaamo ama la beego almawsuunaat waalmakiilaat miisaanka iyo kaylka ayaa cillo ah wixii kayl mara ama miisaan mara oo dhan bay ribadu gashaan abu xaniifa meel kanu ku dhuftay cilladiibay marka isu keeni waayeenoo miisaanka afartan la garayoo naskaa sheegay laakiin afartan wixii ka baxsan markii looga qiyaas qaadanayo miisaankee iyo ciladeen isticmaalaa waa isla meel dhigi waaya qolada meel ku dhufasa ayib faafaahinteedii iyo tafaasiisheeda haddaynu galno kama gaari karno laakiin muhimadda waxa weeyaanu cillo laysku waafaqsan yahay ma jiro afartan ka baxsan fuqahadii madaahibtuniba meel buu maray man intani marka waa isguruubo haddii aad isku iibinayso bur ama qamandi qamandi ku gabayso maxaa loo baahan yahay laba shart sooma oo ah inay isla eg yihiin iyo in la kala qaato intaan la kala tegiy wakadalika shaciir markaad shaciir ku gabayso wakadalika timir markaad timir ku gabayso wakadalika milix markaad milix ku gabayso ayib waxaad timid faida ikhtalafat hadihi alajnaas waxaad isku gabaysaa shaciirtii iyo abandidii maalan kama qaatay qabandi iyo shaciir baad isku gabaysaa maxaa markaa laazima laba shardi mise hal shard hal shard oo ah yadan biyadin ah, isi oo qaado laakiin way kala badnaan karaan milan bimilin sawa bisawa meesha waa ka baxaysaa markaa waxaa la mida markaad isku gabayso milixda iyo timirta waxaa la mida timirta iyo burka timirta iyo shaciirta faida اkhtalafat hadihi اlajnaas mar hadday iskhilaafto fabiicuu kayfa shiئtum ida kaana yadan biyadin intaanama qoladaas marka iyaguna isku gurub labada gurubeen hadda u qaybinay markii laysku gadayo labadii lacagaha ahaa iyo afartii raashinka ah baan isku gadaynaa marka maxaa loo baahaya markaan alsharti oo maxay iyo dambiyade Ah. wax shardi ma male ah. wax shardi ma lacag baan wataa magarat lacag baan kaaga iibsanaya shaciirna waan kaa gadanaya ama qabaldi baan kaa gadanaya ama tawr baan kaa gadanaya lacagna waan kaa siisanaya inay isla ekaadaanna shardi maa inaan meesha ku kala qaadanana shardi maa ya waxaan ku dhihi karaa lacagta si baanka dib baan kaaga keenaya timirta isiisi soma ku mucaamalataan maribaad ku jirtaan dukaamada raashiminka intaad qaadataan oo iska gurataan baad hadhowna dib ka keentaan lacag soma ayb labada gurubeen u qaybinay markii laysku gabayo laysa hunaaka shartun waxaadun ka ilaalisaa un labada dhinacba inay dayn wada noqdaan oo markaa waxaan u doonaa waxaa gelaya markaa baycu lkaali bilkaali markaa dayn dayn lagu gaba mamnuuc bay noqonay raashiin aadan haynin iyo lacagaan haynin aan isku gadanno haye aan ku heshiin labadii dhinacba waa dayn sooma lama ogola markaasoo kale halkaasaa dhib ka imaanaya laakiin ma gelayso shuruudahan oo dhan markaa way ka dhexbaxayaan labada gurub marka ayaga macnaa laisku iibinaya ayib aلذahabu bالذahabi wاlfidaة bاlfida lagu gadaya wاlbiru bاlbiri wالshaciiru bالshaciiri wاtamru bالtamri wاlmilxu bاlmilxi mila bimilin sawaan bisa su-aal aad u badan baa jirta dolarka jajabka ah iyo doolarka boqol boqolka ah isku quma lagu qiimo laguma sari suuqyada soo saas ma way kala rakiisan yihin mar riba halkaa ku jirta doolar laftiisa layskuma gabayo ogow waxaa lagu sarifayaa shilin laakiin qiimihiibaa kala duwan yaa dhihi kara waa ribo ya wax ku jira male dhib male dhib male leesh leanno jinsigu waa kala duwan yahay sooma waxaa la isku gadayaa dollar iyo shilin baa la isku sarrifaya hal shardi unbaa daruuri oo ah yeedan biyedin laakiin qiimuhu inuu kala gedisnaado fabiicuu kayfa shitum waay sooma qiimaha haddaad doontaan kalla siyaadiya kalla nusqaamiya mushkilo male laakiin yadan biyadin kala qaata mala fahm saas man marka mushkilo ma leh sicir buu yeelan karaa kalla sicir buu yeelan karaa mushkiladu waxay imaan lahayd in la yidhaahdo doolarka boqolka ah iyo doolarka toban tobanka ah laftooda marka laysku sarifayo in qiimaha laysdheeraysiiyo waa ribo soma oo ribade ah riba lfadli waay markaas laakiin marba hadduu ka baxo yani aslaabtu iskhilaafto waa kala badan karaan marka qiimuhuna waa kala gedisnaan karaa mushkil male ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi adahabu dahabkii bidahabi ay yubaacu waa la iibiyaa bidahabi dahabkaa lagu iibiya wasnan xaal uu yahay mid la miisaamay biwasnin mid la miisaamana lagu gadayo wasnan biwasnin mid kuwa laisla miisaame xaal ay yihiin mislan bimislin oo isla eg ah, labada jumlaba waa xaaliyo wasnan biwasnin mislan bimislin waa isku macnodhow ayb waxaad leedahay addahabu bidahabi baa lagu gadayaa wasnan yuusan waa la miisaami wasnan ayaa biwasni lagu miisaamaya milan iyagoo isleeg bimilin kuleeg lagu iibinayo iyagoo isleeg baa laisku iibinaya man wlfidatu fidadiina bilfidati fidadii baa lagu iibinaya wasnan biwasnin xaalaytaa mid isleeg oo isku miisaan ah milan bimilin oo haddana isleeg faman zaada ruuxii ziyaadiya oo fido iyadoo laysku iibinayo labadii mid ka mida kor siyaadiya ama dahab iyadoo laysku iibinayo mid ka mida siyaadiya aw amase istazaada ama ziyaado dalba midna waa siyaadiye midna waa siyaado dalbe sooma labada wax kala iibsanaysaa aw istazaada ama ziyaado dalba fa huwa kaasi riban riba wey ribu ku dhacay man rawahu muslim baa weriy ayb xadiikani kii hore unbuu la yahay kii hore unbuu la yahayo marka lacagaha laysku gadayo hadday isku jinsi yihiinna labadii sharti oo ah taqaabud fi lmajlis iyo atasaawi lama akri shardiga hadday kala jinsi yihiin oo kala sinfi yihiin oo kala duwan yihiinna waxaa shardiya uun taqaabud fi lmajlis tasaawiguu shardi maaha intaasuu xadiidkan inoo faaideyey muslim iyo nasaa baa lafdi kale ku wariyo lafdi intan ka dheero attamru bitamri timir timir lagu iibiyo waalxintatu bilxinta lagu iibin wshaciiru bishaciiri wlmilxu bilmilxi milan bimilin yadan biyadin faman zaada aw istazaada faqad arbaa ila ma khtalafat alwaanuhu ay asnaafuhu wixii asnaaftiisu iskhilaafta mooyaane ribay noqonayaan marka laisku gadayo man xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya riba alfadli ribada la yidhaahdo inay xaaraam tahay oo yacni waxyaalaha la sheegay kuwooda isku nooca in la isku gado iyagoo kala badan ribada noocaasa inay xaaraam tahay waana sida jumhuurtu ay qabaan sanafan wa khalafan jumhuurtoodu saasay qabaan ayb bal gadaalba masaladu ijmac bay ka noqotay khilaaf horo qadiimo salafkaa ku jirta saxaabada qaar ka mid a ah baa waxay qabeen ribadu waxay gashaa uun wixii deyni gasho waxayna deliishadaan xadiiu usaama fi saxiixayn oo nebigu uri sal lay sl laa riba ila fi nasiia riba ma jirto ilaa wixii deyni gasho mooye oo riba nasiia mooye riba alfadli maba jirto xadiika saasay ka fahmeen xadiikaas waa xadiis sugan laakiin macnihiisaa lagu diiday cabdillahi bn cabaas iyo cabdullahi bni cumar iyo saxaabada qaarkood baa qabay oo dahabka isagoo kala badan in laisku gadi karo isagoo fidadu kala badanta in laisku gadi karo ribal fadli maba aynan qabinba xadiikaasi marka waa laga jawaab waxaa la yidhi inama ariba fi nasii'a waxaa laga wadaa ribada aadka u adag ee sii dembi weyn ee khatarta ah waa midda daynta ku timaada yani taana waxa luqada carabiga allo isticmaala waxa la yidhahdaa laa caalima fi lbaladi ila zaydun beledka nin caalima maba joogo oon zayd ahayn waxaa laga wadaa nin cilmiga kamaal ka gaaray oon zayd ahayn ma jiro culimo kale laakiin waa jira marka laa riba ribo ribanimada meesha ugu dambaysa ka gaadhay ma jirto ilaa riba nasiica mooye tan fadliga marka tanaa kasii khatarsan baa laga wadaa xadiiska ee rida fadli meesha kama saaray waxaa kaloo jawaab labaad noqon karto xadiiska lagaga jawaabi karaa in la yidhaahdo laa riba ila fi nasia soo sooma xadiidku riba alfadli inaysan jirin wuxuu kugu tusayaa bimafhuumihi mafhuum xasriga buu kugu tusaya mafhuumka waxaa ka hor yimid axaadiistan aan soo marnay mantuuqeeda mafhuum iyo mantuuq markay iska hor yimaadaana mantuuqa ka xoog badan kama huwa muqarar fii kutub lusuul adiga sida jamaahiirtu qabtaa saxo ribada teeda nasiicaduna waa ma banaana teeda fadli ribal fadliguna ma banaana labadaba isku dar ayib xadiidku marka isaguna macnahaasu qaydi وعn abi سacيidin الkudri وabi hurayraةa radي الlahu canهuma ana rasuul اlahi sl lay slam rasul istacmala wuxuu shaqaalo ka dhigay oo shaqo u dhigay rajulan nin khaybara khaybar korkeeda isticmaalku waxa weeyaan bimacnaa mas-uul buu uga dhigay alaa tastacmilunii miyaadan mas-uuliyadii xil ii dhiibayni caamil buu nabigu ka dhigtay mid ka shaqeeya istacmala rajulan calaa khaybara khaybar buu nabigu sal lay slam uga dhigay mas-uul uga dhigay fa markaasuu nabiga wuxuu ula yimid ninkii baa la yimid jaaa ninkii baa la yimid hu nabiga wuxuu ula yimid oo u keenay bitamrin timir janiibin oo wanaagsan timir wanaagsan oo adag oo qiimo badan buu nabiga u keenay sal lay slam faqaala rasul lahi sal lay slam rasuulku markaas wuxuu yidhi akullu tamri khaybara khaybar timirteedoo dhan haakada sidanoo kale miya timirta khaybar ka go go'do oo dhan ma noocan ah timirta sidan u fiican miya faqaala markaasa wuxuu yihi ninkii laa maya rasuulilahi maya ma wada fiican qaar xun ku jira wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ya rasuul allah rasuulka ilaahayo innaa anagu lana'hudu waan qaadannaa assaaca suus oo min haada timirta wanaagsan ka mid a ah, waxaan ku qaadanaa bisaacayni laba suus oo timirta xun ah wasaacayni laba suus baan qaadanaa oo timirta wanaagsan ah bialaaati saddex timirta xunaan ku qaadanaa wasaacayn timirta janiidkee fiican laba suus oo iyada ah baa waxaan ku iibsanaay ku qaadanaa bialaaati saddex suus oo timirta nooca kale xun ah faqaala rasul lah sal lay sl rasulku marka wuxuu yihi laa tafcal hafalin buu war saha yeelin saha samayn maxaa sameeyaa dic iibi aljamca timirta isku jirta ama timirta xun labada waa la yidhaha timirta isku jirta een saafida ahayn ama timirta xunee liidata iibi ee gacantaada ku jirta suuqa gee soma timir xun baad haysataa timirtaa wanaagsanee suuqa taalana waad u baahan tahay ha isku iibinin labadii timirood ayagoo kala badane bici iljamca timirtaadan xun gad oo suuqa geed maxaad ku gadaysaa bidaraahimi lacag ku gada lacagtii soomaan jeebkaadan soo gelin uma kadibna ibtac iibso ku iibso bidaraahimi shilmadii aad wadatay lacagtaad wadatay waxaad ku iibsataa janiiban timirtii inayd kusoo gado ma wa qaala wuxuu yidhi nabigu sal lay slam fi lmiisaani ay fi lmawsuuni waxyaalaha la miisaamo mila dalika taas mid la miduu nabigu yihi salawatu rabbi wasala aley yani waxyaalaha la miisaamana hadalkaasoo kale ama xukumkaasoo kale rasulku sheegay sal lay slam mila dalika waxa weeye yani ha isku gadin iyada lafteedee mid intaad lacag ku gadato lacagtii taa kaaga soo baxday tii kaleed raadinaysa ficleed kusoo iibso saasuu waxyaalaha la miisaamo o dhanna saasuu ka yii muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray walimuslim waxaa u sugnaaday wakadalika waxaa la mida ah timirta almiisaanu ay ilmawsuunu ka la miisaamana waa la mid wixii la miisaamana waa la mid ayb xadiidkani wuxuu inoo faahfaahiyey xadiiskiisu aanu soo marnay sooma lahayn timirtaha isku gadin ayadoo kala badan sooma xadiiskani wuxuu ina sii fahansiiyey in laysku gado timirta ama noocyadan kala gudisan laysku gadaayo waxaa keenaya iyada lafteediibaa intaasoo nooca iyada lafteedii baa intaasoo nooca maalan timir marka la yidhahdo soo noocyo badan maaha qabandidu soo noocyo maaha shaciirtu waa noocyo milixdu waa noocyo noocyadeeda kala gedisanay qaar fiican iyo qaar xun isku jira ha isku gadina ayib aniga lacag maaha maxaan samayn karaa marka waxaan haystaa noocii xumaa nooca wanaagsan waa u baahna waxaa lagu siiyey noocaaga xun suuqa gee wuxuu kuu gadi karo ku iibso lacagta halkaa kaaga soo baxday suuqa la tagoo noocii ficnaayeen u baahnayd kusoo gado laakiin iyada lafteedii oo kale siyaasan ha isku iibin soo xalka xuma miaalka miaal maalan gabdhaha dahabka ka ganacsada raggaloo ku jiraan dahabka soo celiska la yidhahda iyo dahabka cusub bay isku gadaan soma laakiin markii laysku gadayo laysdhaafinayo miisaanki iyo graamkiisu islama eg masalan toban gram oo kan ah baa waxay ku iibinayaan shan iyo toban gram oo kan ah ama ka yar ama ka badan sax ma ah sooma leesh maxaa ku jira noocee ridal fadli baa ku jirta laakiin qaabkay mari karaan waxaa u furan ay mari karaan dahabka soo celiska ah haweenayda wadata inay lacag ugu qiimeeyaan sooma lacag inay ku gadato suuqa wuxuu ka jooga ku iibsato lacagtii u soo baxday inay markaa dahab cusub kaga gadato qiimihii uu gooyada sooma tabtaasoo kale waa waxyaalaha ribowiga oo dhan ayaga laf ahaantooda ayagoo kala badan ha haysku gadin laakiin haddaad ka maari weydo lacag u dhexaysiiyo gad lacagta kuu soo baxdayna ku raadso kaa doonays kusoo iibso sidaasuu xadiidku noo jiray waana xadiis jaliil ayib mid wanaagsan iyo mid xun layskuma gadi karay waxaa la mid ah dahabka noocyadiisa kala gedisan ciyaaraadkiisa kala gedisan oo maalan sideed iyo toban buu leeyahay labaatan iyo wuxuu leeyahay muxuu ah labaatan iyo kown labaatan iyo ka badan buu leeyahay qaar ka sii qaalisan baa jira oo dumarku waa ayna ku labisaninba oo aad qaali u ah ciyaartiisu u sarreeyo kulli noocyadaa kala gedisan waa isku xugum layskuma gadi karo saas rabto inaad gado kan gad lacagta kaa soo baxda kale ku raadso laakiin isagoo kala badan layskuma iibin karo meesha uu xadiidka aakhirkiisa ina leeyahay wa qaala fi lmiisaani mila dalika imaamu axmed baa wuxuu u daliishaday waxyaalaha ay ribadu gasho waa wixii la miisaamo ama la beego cilada cilat riba ee ka dhaxaysa waxyaalaha xadiis ku magacaabay iyo waxyaalaha in la haleeshiye la doonayo asagu wuxuu yihi alkaylu wlmiisaan wuxuuna daliishaday xadiika maxaa yeele wuxuu yihi wa qaala fi lmiisaani mila dalika ay lmawsuun halkaasuu kala baxay imam axmed aleh ramat allah marka wuxuu yihi wixii miisaan gala ama beegid galaayey waa ribow ribow waay halkaasuu mariyey meeshaasuna kala baxay walimuslim kadalika almiisaan isku mid waay an jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can bayci subrati cuntada urursan oo meel lagu toomiyey iibinteeda midda la toomiyey oo meel lagu ururiyey iibinteeda ayuu reebay oo min atamri timirta ka mid subrada waa taan soo sheegnayo waxaa la yidhaahdaa maa jumica min aacaam alkuumana waa la yidhahda kuuma wixii la ururiyo isagoon la beegin oo la miisaamin meel lagu ururiyo lagu kunsay kuns meel yaalla ah ayaa la yidhahda asubra subra can bayci subrati ayuu nebigu reebay sal alay asalam yacni cunto laysu geeyo ama la ururiyo oo min atamri timir ah allatii timirtaasoo laa yuclamu aan la ogeyn makiiluhaa yani bilkayli beeg in lagu iibiyo almusammaa oo la magacaabay oo min atamri timir kale ah waxaa wariya muslim baa wariya xadiiskani waxa weeye timir aan la ogeyn beeggeeda ma saacbaa ma ka badan tahay ma ka yar tahay kaylkeeda iyo makiilkeeda lama yaqaano ayaa waxaa lagu gadayaa mid kaylkeeda iyo beeggeedu intuu yar intuu yahay ay magacaabantoo la garanayo adigu garoo somaynaan soo dhihin labada laysku iibinayo hadday isku jins yihiin oo isku nooc yihiin waa inay isla yihiin somanadi ayib labadii dhinac mid ka mida waa la garanayaa beeggiisu intuu yahay ama miisaankiisu intuu yahy waa la garanaya laakiin ka kale lama yaqaano ma la ysku gadi karaa wey marka maya leesh lianna jahaalat ah. maadaama aan aan labadiiba la garanaynin inay isla eg yihiin baan la hubin soma marka mar haddaan la hubinna isla egyihiin inayna isla ekayn ka soo qaata saas darade waxa la yidhahdaa qaacidada sharciga ama fiqhiga aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul aljahlu bitasaawi in labadoodu isla eg yihiin haddii jahli lagaga sugay oo ma isla egyihiin mise islama eka ayna caddayn waxay la mid tahay kalcilmi bitafaadul sidii iyadoo la ogaaday oo kale inay kala badan yihiin codgaasay qaadanaysa macnuhu maxay tahay waa in la xaqiijiyo oyna mala awaal ahayn oona ismoodsiis ahayn labada shay ee laysku gadaya labada timirta labada shaciirta labaduba waa in miisaankooduna cad yahay waanayna isleeyihiin hadduusan midkood aan la garanaynin kaylkiisa iyo miisaankiisa jahaala markaa ku jirta wajahaalatu fi hada albaab tu'addii ila ariba min baab alixtiyaad weeyo ixtiraajkaa fara badan abwaabta ribada sideedaba shareecadu aad bay u xidhay abwaabta dadka gaadsiin karto dhan saas man khaliifkoodeeda man naha wuu rabay rasulullah sal alay wasalam can bayci subrati ayb iyada keliya tame hadda timir baa lagu misaaliye laba shaciroo laysku gadayo oo midna la garanayo dhanka kalena jaahi laga laba lacgoodoo laisku sarifayo mid waa la garanaya ka kale jaahil baa laga yahay kulli waa soo gelaya labada dhacm in ogaadaan can bayci subrati cuntada ta la uruuriyey iibinteeduu reebay oo min atamri ah allatii timirtaasoo laa yuclama aan la ogeyn makiiluhaa beegeedu intuu dhan yahay ma saacbaa misoo maxaa lagu iibinayaa bilkayli mid beegan bilkayli beeg in lagu gado ayuu mamnuucay almusamaa ee la cayinay oo min atamri timir ah almusama waxa weyaan la magacaabay oo la cayimay oo la garanayo iska cad rawahu muslim ba weri ayb marka labada bedelba waa in la garanayo inta ay dhan yihiin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi inii anigu kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqlaya rasuul allahi sal lay aslam oo yaquulu leh aacaamu cuntadii biacaami cuntada kalaa lagu gadaa milan bimilin xaal u yihiin kuwa isla eg wa kaana wuxuu ahaa buu yidhi acaamanaa cuntadannada waxaa ahaa yowmaidin maalinkaa ashaciiru shaciirta ahayd rawaaxu muslim baa wariyey ayib xadiidkan waxaa deliishaday alimaamu shaafici calayhi raxmat ullah wuxuuna u deliishaday cilada asnaafta la sheegay ee cuntooyinka labadii lacagaha iska dhaaf laakiin asnaafta kale ee afarta ah iyo wixii kale ee la haleeshiinahayo cillada ka dhaxaysay jaamicada ee qiyaaska keenaysahay wuxuu yidhi waa cuntanimada waa cuntanimada waa inayna isku jinsi yihiin waa inayna cunto yihiin marka xadiiskanuu ka qaatayo aacaamu biacaam halkaasu kala baxay imaam axmedna wuxuu kala baxay kii horo wakadalika almiisaan adigu marka badeelgee ma axmed baa saxsan ma shaafici baa saxsan ma meel kale ku dhuftadaa saxsan mas'aladani waa cila mustanbata ciladu sideedaba waxay ictibaari weyn yeelanaysaa markay tahay ama cila mansuusa naskaada caddeeye ciladu inay sidan tahay markaasi yucmal biha bilitifaaq hadal kama markaas ama waa cilla muxuu ahaayey yani mujmac calayha waa laysku waafaqsanyay inay cilladu sidaas tahay sida khamradoo kale cillada loo malciyey soo iskaarka maa sarqaaminta sooma waa laysla ogol yahay cilladu hadday mujmac tahay iyadana waa lagu camalfali laakiin hadday tahay cilla mustanbata haddana laysku khilaafsan yahay camalfalkeedu nin walba dhankii u rajaxma wey waa masale ijtihaadiya markaa ninku markuu baaro ama baxdi sameeyo sidii la xoog badnaantum ayb waana middaa runtii aad muddada madhabka zaahiriyada inay masaladaa iyadaa dhankeeda iyagu yani ra'yigoodu waa ra'yi mudtarib ah ayagu waxay yidhahdeen lixdaa sinti ee la sheegay waxaan ahay roma bagashaba warkaba waa iska soo ururiyeenba yani acaam iyo miisaan iyo quut iyo warkaaso dhan waa ka baxay an fudaalat bni cubaydin meesha waxaa kaloo laga faaiidaysanaya wa kaana طacaamunaa yowmaidin ashaciiru halkaasi waxay inoo faa'iidaysay masale muhim ah oo ah bacdu ahlilcilmi baa waxay ku tageen acaamka xilligii salafka baashan la yidhahdo qamandida un baa loo isticmaali jiray qaarna waxay yidhaahdeen qamandida iyo shaciirtu waaba isku midba xadiiska waxaa ku cad inay kala duwan yihiin horta maxaa yeeley isla hal meel baa lagu sheegay burkii iyo shaciirkii waa midda labaade kelimatu acaam qamandidana waa ku dhacda waa loo isticmaali jiray shaciirtana waa loo isticmaali jiray kelimo caam oo cuntooyinka kale loo isticmaalana way ahaan jirtay lua ahaana sidaas min xayu lua kelimatu acaam waa shay kastoo laquutaa gelaya oo loo isticmaala man an fadaalata bni cubaydin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ishtaraytu waxaan iibsaday buuhi yma khaybara maalintii khaybar yma khaybara waa maalintii khaybar la furtay oo yuhuudda laga qabsaday qilaadatan kuul ayaan iibsaday buui qilaadadu waa wax kastoo luqunta la geliyo kuul ayaan iibsaday buui dinay cashara diinaaran labiyo toban diinaar baan ku gatay buui diinaarka maxaan soo sheegna ma inuu furdaya mise inuu dahabya ya waa dahab waa lacag dahab ah. ayb imaadadaasoo ama kuushaasoo fiihaa dhexdeeda uu yahay dahabun dahab iyo wakharazun iyo jawhar kale oo taxan kharaska waxaa la yidhaahdaa jawaahirta kale ama dhagaxyaalka kale ee dahabka la dhex geliyo laguna qurxiyo soma haddoo kaleeto mitalan waxaad arkaysaa yani eh, dahabyadan la xidha laisku qurxiyo midna waa dahab khaalis oo waxba ku barxanayn midna waa dahab dhagaxyaal kale iyo jawaahir kale la dhex geliyo soma arakawaa sida fasko kale asamaaska la dhex geliyo kale nooca kale ah. kaasoo kale u noqonaya marka kharajkana waxaa la yidhaahdaa wax kastoo taxan oo inta ama liilan ama xarig ama wuxuu la dhexgeliya taxan ayaa asalaandhihi kara man markaasaa laga wadaa fiiha kuusha aad iibsaday dhexdeeda waxaa ku sugan dahabun dahab iyo wakharazun iyo jawhar kaleeto oo taxan oo ku dhex jirta oo ku qurxsan baa yaa ku wada jira ayib meequu siista marka labi iyo toban dirham buu wuxuu ku gatay dahab iyo maado kaloon dahab ahayn oo isku dhex jira laakin ya a a ah? ah. dahab iyo kharaj fafasaltuhaa markaan iibsaday kadib ayaan kuushii kala soocay buuri yani intuu dhalaaliyey ayuu wuxuu kala soocay dahabkiina gooni u soocay jawhartii kalena goonihi u soocay fafasaltuhaa waan kala soocayo intaan shiilayoon dhalaaliyadan dahabkiina gooni u saaray kharafkiina gooni baan u saaray buui fawajadtu markaasaan helay buuhi fiiha qilaadada dhexdeeda waxaan ka helay akara wax ka badan min itnatay cashara laba iyo toban wax ka badan dinaaran oo diinaar dahabkii markuu gooni u soocay dahabkuu soocay oo gooni u saaray uu gooni u soocay wuxuu ka batay laba-iyo toban diinaar waa ka batay oo labadiiyo tobankii diinaaree uu ku gatay ah macnaha dahab ka badan baa meeshii ka soo baxay fadakartu markaasaan sheegay buui dalika arrinkaa linabiy nabigaan u sheegay sal lay slam faqaala markaasa rasulku wuxu uhi sal lay aslam laa tudaa'u lama iibiyo xataa tufasala ilaa la kala sooco macnaheedu waxa weye haddii labadii maxaa ahay jinsigii ribowiga ah laf ahaantiisa laysku gaday laakiin midkood ayaa waxaa la socda maaddo kale waa laysku gadayaa marka lama hubo marka inay isla eg yihiin iyo inay kala badan doonaan ma bannaana in laysku gado ilaa in la og yahay labada labada dhinac ku kala jira ee ribowga ah inay isla eg yihiin in la hubsado mooye lama gadi karo jawhar iyo dahab baa isku jira dhankan dhankanna waa dahab laba iyo toban diinaar ah labadoodii markii laysku gado dahabkan la socda waxa kale ku dhex jiraan lama garanayo laba-iyo tobanka diinaar inuu ka badan yahay iyo inuu ka yaryahay mar haddaan la garanaynin waa kaan soo marnay aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul marba haddii idinkoon garanayn meeshii la kala gatay sidii iyagoo iyagoo kala badan idinkoo gado kale ka dhigantay waxay ahayd marka in la kala saaro intaan la gadin wixii soo baxana wax lagu kala gato dahabka meeshaa ka soo baxa diinaarka inuu ku gato iyagoo isla egna iyakaa ku iibsada oo labiyo toban diinaar labiyo toban diinaar ka siiso laakiin dahab dheeraadaa soo baxay khaladkay galeenna wuxuu ahaa markii horeba ma cadayn dahabka dhanka kale ku jira wa kadalika dahab iyo fiddo markay isku jiraan dahab khaalisa laguma gadi karo meesha maxaa inoo soo baxaya waxaa inoo soo baxaya dahabka ama fidadu hadday macaadinta kale ku dhex jirto dahab iyo fido kale laguma gadi karo ilaa in la kala sooca mooye masladaas halkaas inooga soo baxa leesh lianna jahaala ku jirto waxa xagga ka soo bixi doona lama garanayo kan kale ma la egyahay mise waa ka baran doonaa taas wey macnaha ayib waxaana sidaa ku tegey xadiis kusuda kutusa iyo cumar ibn khadaab iyo jamaca min asalaf waana madhabka imaam shaafici axmed ibn xambal isxaaq iyo culimada maalikiyada qaar ka mid ah. waana sida sawaabka wey sida xadiiska ku وعn samurة bni jundabin أna النabiya nebigu sal lay slam naha wuxuu reebay can bayci اlxayawaani xayawaanka iibintiisa bilxayawaani xayawaan kale in lagu iibiyo nasii'atan xaal uu yahay mid dayn ah isagoo la dib dhigayo aan la kala qaadanayn rawa waxaa wariye alhamsatu shantii baa warisa wa saxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey wabnu ljaruud iyo ibnu xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira xasanulbasri oo samuro ka warinaya xasanulbasri samuro inuu wax ka maqlayna waa laisku khilaafsanya waxaa sugay inuu ka maqlay min xayu aljumla imaam albuhaari sheekhiisii caliy bn madini abu daawuud iyo xaakim ibnu jawzi iyo keyrkood laakiin taas haddii laga soo gudbo xasanulbasri waa mudallis xadiidkana cancanuu ku wariyey sidaas daraaddeed dacfigu halkaas kaga jira imaamu shaafici wuxuu yidhi hayru haabitin can rasuuli sal lay slm xadiidkan xayawaanaadka iyagoo dayna layskuma gadi karaa nebiga kama sugna buuri laakiin xadiidku shawaahid buu leeyay xadiis kale u markhaati kacaysuu leey waxaa ka mid ah xadiid ibn cabaas oo cabdirazaaq tabarani ibnu jaruud ibn xibbaan taxaawi daara qutni iyo bayhaqi ay soo saareen xadiidkaasi kanuu la mid yahay laakiin waxaa lagu cileeyey inuu mursal yahay oo abu xaatim iyo bayhaqi iyo bukhaari iyo ibnu khusayma waxay leeyihin waa mursal ayb mursal ha ahaadee waa mursalu cikrima xadiidku isagoo hadduu yimaado isagoo mursal ah ariiqeennan hadda inoo yaallana dacfi uu ku jiro inqiaac looga baqayo tajliiska sababtiisa wuu isxoojinaya lanna labada ariiq midno dacfigoodu ma xoog badna ma adka macnaha dacfi shadiida ma waxaa kaloo sii xoojinaya oo shaahiid kaleeta ah xadiid ibni cumar oo taxaawi u fi sharxi macaani ilaahaar ku saaray tobaraani fi lkabiir sanadkiisa muxamed ibni diinaan azdi baa ku jira la yidhahdo oo saduuqun sayi lxifdi xaafid ku sheegay asagana waa kabi karaa xadiisku marka bimajmuuci uruqihi wa shawaahidihi buu ku noqonayaa xadiid xasana ama saxiix saas daraadeed baa shekh albani caleh raxmatullah fi silsila saxiixa wuxuu yidhi xadiidka markuu soo arooriyey waxaan dhihi lahaa fi sixaax sixaaxi sunan markuu xadiidka uu ka hadlay wuxuu uu saxiixiyey lagu shawkaanina sidoo kaleeto bimajmuuci turuqihi buu isaguna xadiidka ku saxiixinaya oo waa sugan yahay bule ku tacsiilinaya baa dhihi laha macna marka waa sugan yahay xadiidkani waa sugan yahay nebigu wuxuu reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh in xayawaanaadka laysku iibiyo ayagoo masiic ah nasiiada waxaa laga wadaa siday u badan yihiin in neef geela ah neef geela ku iibinaysa ama geel baad ari ku gadaysa ama geel baad lo ku gadaysaa waxaa la rabaa in laysdhaafsado haddii labadii mid ka mida uu dayn noqdo xadiiskanaa diiday yaa ku tegey alimaamu tirmidi caleyh raxmat wuxuu ka soo guuriyey akharu ahli lcilmi oo asxaabu rasuuli illahi iyo keyrkoodba inay sidaa qabaan oo inaan xayawaanaadka laysku gedi karin ayadoo nasiia ah ayib meeshaa marka wuxuu ka dhigay ribaa geli karta waa sooma maxaa gasha riba nasiia gasha ayib waana qowli sufyaan athawri iyo ahlukuufa iyo imaam axmed baa ku tegey bacd ahlilcilmina way ruqseeyeen oo uu ka mid yahay imaamu shaafici iyo isxaaq ibnu rahweye dhib male bay dhah waa laisku gadi karaa isaga oo dayn ah xadiiskani waxoogaa dacfi iyo yani ma sugna agtooda kama sugna lakin xadiiku hadduu sugan yahay bimajmuuci turuqihi waa lagu camalfalay imaamkii dooniba ha khilaafay marka xoolaha marka laisku gadayo laisdhaafinayo oo iyaga la waa in la ilaaliyo tubanasiia ayaa gels waxaa jira isagana xadiis kaloo tilmaamayo sheekh albaani taxsiilinayo oo mursalu saciidi musayib ah laakiin isagana turuqani wax loo raaraadinayo la taxsiilinayo oo isagana sheegaya hilibka xoolaha inaan xoolaha laftooda lagu geli karin xoolihii iyo hilibkii inaan laisku geli karin isagana tilmaamaya way dhacdaan oo muxuu ahaay dadka tuulooyinka iyo baadiyaha iyo way sameeyaan soo maha hilibkii iyo waxay isku iibiyaan neef nool waa la isdhaafsadaan ayib ayadana waxa wey masle khilaafiya xadiiskaasi sugnaantiisay ku xidhan tahay muran badan baana ka taagan hada wabilahi towfiiq w sal llahuma cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi